bismi illaahi araxmaan araxiim alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin wasalaatu wasalaamu calaa rasuuli illaah wacalaa aalihi wasaxbihi wasalam asalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu caawa xalqadeennii shanaad iyo barnaamijkeennii taxan ahaa ee ku saabsanaa caalamu ljinni wa khuduuratu sixr waalcayni cala alfardi waalmujtamac ilaahi subxaana wa tacala aynu e mahad celinaynaa caawa barnaamijkeennu wuxuu marayaa habeenkii shanaad waana bil buu socday bishii koowaad shan iyo tobankeedii baynu bilaabnay caawana waa bishii labaad shan iyo tobankeedii bil buu inoo socdaa barnaamijkeenna ilaahay waxaynu ka rajaynaynaa siduu inoogu soo dhammaystiray habeenadii hore iyo caawaba inuu ilaahay inta inoo hadhayna ilaahay subxaana wa tacaala inoogu dhammaystiro insha allahu tacaala sheekheena ayaan uga bixi doonaa isagoo ah, sheekhu afartii hore barnaamijaynu ku soo qaadanay jinka iyo noocyadiisa caawana ay noqon doonto gogoldhigii ama hordhacii isha iyo wax yaroo inooga harsanaa barnaamijkii hore sheekhaan kusoo dhaweynaya sheekh maxamed sheekh ismaaciil sheekh xasan falyatafadal mashkuura wamaajuura أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن يدعون من دونه إلا إناثا وإن يدعون إلا شيطانا مريدا لعنه الله وقال لأتخذن من عبادك نصيبا مفروضا ولأضلنهم ولأمنينهم ولآمرنهم ولآمرنهم فليبتكن آذان الأنعام ولآمرنهم فليغيرن خلق الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر فقد خسر خسرانا مبينا الله العظيم إخوتي الأعزاء waa xalqadeennii shanaad ciwaankeennu saddex qaybood buu ka dhisnaa caalam caalamuuljinni washayaatiin oo isku qayb ahayd iyo cawrida iyo dhibteeda sixirka iyo dhibtiisa oo iyana laba qaybood kale ahaa run ahaan wakhtigaoo igu dheeraanaya darteed waan soo gaabinnay nolosha shayaadiinta iyo xayaatadooda waxaan islahaa uun bal qadar ku filan mowduuca aada u socoto iyo raadkay ku leeyihiin mowduuca aan u soconnay oo maanta aynu dul taagannahay oo ah alcayn wasixr bal inaan waxoogaa isla fahamno kaalinta shayaadiinta iyo jimanku ay mowduucan ku leeyihiin shayaadiinta iyo jimanku waa isku hayb waynu ka soo warrannay waana makhluuq arladan guudkeeda inagula nool haddana wax badan nolosheenna raad ku leh haddii aynaanu aqoonu lahaynna wax badan inaynu marayn habowno oo aynu arrimo oo iyagu ay raadkooda leeyihiin meel kale aynu u tiirino baa dhici karta bii aad ku noolshahay iyo makhluuqaadka kugula noolna inaad qadarun macluumaad ka haysato waa wax lagama maarmaan ah marka waxaan is leeyahay malaa qadar ku filan aniga oo insha allahu tacaalaa gebagabaha casharka aan ugu talageli doono wixii su ah qof walba xaganaya haddii mawaadiicda soo socota qaarkood su-aale idin xaganaya aan kaga sii jawaababa idinkoon idin weydiin waa wax dhici kara waxaan ugu talagalay inaan wixii su mar aynu u daysanno nin waliba wuxuu yacnii iga weydiinaya mowduucanuun marka haddaba haddii aan u daadego casharkeennan maanta mucdiisu wuxuu ahaanayaa hordhaca isha waxaa marka aan ku qasbanahay kelimaad dhowr ah oo xidhiidh la leh casharkeenna inaynu kala bayaaminno ilaa siddeed eray oo xidhiidh la leh casharadeenna soo socda si aynu wax uga fahamno arrimaha dhacaya iyo waxyaalahan caadada ka baxsan ee mararka qaarkood aynu arkayno faylka aynu gelin doonno waxyaalo waxaa jira bini-aadmiga awooddooda aragtidooda markay taaganyihin ka baxsan oo makhluuqaadka bini-aadmiga qaarkood ka suurtagasha ka suurtagala wax kasta oo khaariqulcaado ahi ma wada karaamaa ah. oo qof kastaoo arrin aan caado ahayn suurto geliyaa ma awliye ilaahayba mise waxaa jira howlo kale ama arrimo kale oo qofka bini'aadmigihii uu awood khaarajiya yeelan karo taas waxay nagaga xidhan tahay inaynu fahamno dhacdooyinkii caalamka soo maray iyo sidii ay kala ahaayeen culimmadu siddeed eray ama siddeed kelimaadood ayay kala saaraan waxay yidhaahdaan arrimaha khaariqulcaadaha ahee dhaca mid waxay u bixiyeen al irhaad alirhaad midna waxay yidhaahdaan almucjiza midna waxay noqonaysaa alkaraama mid kalena waxay u bixiyaan almacuuna midna waxay yidhaahdaan alihaana midna istidraaj ayaa la yidhaahdaa midna waa sixir midna waa cayn waa siddeed masalo oo mid waliba kaalin gasho oo aan shuqo iyo shaqaysku lahayn shuqultoona markaad kala fahamto sideeddaa daa'iray waxaad fahmi doontaa afcaasha dhacda ee ka dhacda awliya'a shaydaanka ama ka dhacda dadka ku xidhan jimanka iyo sixiroolayaasha iyo waxaa iyo afcaasha ka dhacda awliyada ilaahay ayaynu kala garan doonnaa markaynu kala garanno ayaynu u gudbi doonaa isha iyo sixirku maxay yihiin kelmadda ugu horraysa ay isticmaalaan culimmadu waxa weeyaan alirhaad kelmaddan irhaad waxaa loo isticmaalaa bay yidhaahdeen huwa maa yadharu linabiyin qabla bicatihi ambiyada ilaahay intaan la soo dirin mucjisooyinka ka muuqda ama khaariqulcaadaha ka muuqda ee ilaahay ugu gargaaro ama dadka bini'aadmiga gogoldhig looga sii dhigo ayaa waxaa la yidhaahdaa irhaad tusaalahaad ku fahmi doontaa nebiyullaahi muuseoo kale ka soo qaat isagoo sabi yar ah baa ilaahay tabaaraka wa tacaala uu soo barbaariyey oo u soo barbaarinaya kaalinta nebinimo waxyaala aan suurtagal ahayna ma caadada ka baxsan baa nebiyullaahi muuse intuu yaraa dhici jiray fii xayaatihi arrimahaa dhacay qabla bicatihi ee la yaabka leh waxay soo gelayaan mowduuca la yidhaahdo alirhaad tusaale ahaan ilaahay qur'aankiisa wuxuu ku yidhi walaqad manannaa calayka maratan ukhraa id awxaynaa ilaa ummika maa yuuxa an iqdifiihi fi اtaabuuti faqdifiihi fi اlyammi falyulqihi اlyammu biالsaaxili ya'khudhu caduwun lii wa caduwun lah wa alqaytu calayka maxabbatan minii walitusnaca calaa cayni id tamshii ukhtuka wuu sii waday ilaahay tabaaraka wa tacaala markii uu dhashayba waxyaalo khaariqulcaada ah baa ilaahay la xidhiidhiyey nebiyullaahi muusa oo aayadahaas iyo qaar kaloo badanay ay tilmaamayaan oo ilaahay tabaaraka wa tacaala uu ka mamnuucay nebiyullaahi muusa inuu haweenkii loogu yeedhay ee murdicaadka ahaa inuu naaskooda cabbo waxarramnaa calayhi almaraadica waa laga mamnuucay ilaa hooyadii ay u imanaysay hooyadiina waa lala hadlay waxaa la yidhi ilmahan annagaa kafaalo qaadayna eh intaa taabuud ku rito faraha ka qaad qisadaas waa qisadee tafaasiirta in badan aad ku aragteen irhaadka nebiyulaahi ciise ka dhacay waa la garanayaa irhaadka nebiyulaahi muxamed qabla bicatihi salawaatuullaahi wasalaamuhu calayh dhacay aad bay u tiro badnaayeen waxaa ka mid ahaa ihlaaku asxaabi ilfiil sanadkii uu dhashay ayaa ilaahay tabaaraka wa tacaala bibarakati rasuulillahi sala allahu calayh wasalam iyo hordhac irhaadkii nebiyulaahi muxamed ayaa ilaahay wuxuu difaacay oo uu baabi'iyey asxaabuulfiilkii waxaa kaloo in badan ka war haysaa nebiyulaahi moxamed isagoo afar jir ah oo sabi oo yar in ilaahay malaa'ig u soo diray oo ay dhuunta ilaa iyo xudunta ay dilaaciyeen oo ay qalbigiisa maydheen oo ay carruurtii la ciyaaraysay ay aad u argagaxeen irhaad bay ahayd waa xaalad mucjiso ah oo ka yacni ka baxsan yani awoodda basharka waxaa kaloo ka mid ahaa intaanu nebi moxamed calayhi salaatu wasalaam aannu rasuulka noqonin in daruurtu gaar ahaan isaga hadh u noqon jirtay marka safarka dheer uu galay daruur baa isaga hadhaynaysay dadka kale aan hadhaynayn waxaa galoo dhici jiray nebiyulaahi moxamed isagoo aan nebi ahayn inay geeduhu salaamaan inay dhagaxaantu salaamaan isagoo sabiya markii isagoo carruura ay qaadatay xaliimatu sacdiya waa idinkii garanayay xataa dameerkii ay saarayd xaliimatu sacdiya oo aad iyo aad u itaal daraa oo markay dadka la soo safartay socon kari la'aa markii nebiyulaahi moxamed ay qaadatay xaliimata sacdiya agoon buu ahaa haweenkii kale oo dhani ee naaskooda iibinayay way diideen inay nebiyulaahi moxamed qaataan oo lacag bay rabaan markii lagu yidhi waa agoon ayaa waxay ka fakereen halkeed ka helaysaa ciwadkaagii nebiyulaahi moxamed iyo waxaa isu soo hadhay xaliimata sacdiya xaliimata sacdiya markay wax kala weyday ayay nebiyulaahi moxamed oo sabiya oo cid nuujisa loo raadinay bay qaadatay naaskeedii oo aan caano badan lahayn baa markiiba darar ku soo dhacay isaga iyo ilmihii lala nuujinayay labadooduba way dhargeen dameerkii ay saarayd ee itaalka daraana markay sii noqonaysay waa kii ka wada dheereeyey gaadiidkii kaloo dhan markii uu nebigu calayhi salaatu wasalaam reerkaa saboolka ah uu u gacan galayna waa idinkii ogaa siday hodanka u noqdeen oo adhigoodu meel abaara intuu geeyo alla geeyo bay soo dhergi jireen markaasaa carruurta kale la odhan jiray reer maxaanku idhaahdaa xalimata sacdiya adhigeeda meesha la geeyey maxaa uu geyn weydeen isku meelun baan ka daaqnaa bay odhan jireen qadaayaadka iyo qadaayad badan oo dhan waxay ahaayeen qadaayaad la yidhaahdo irhaad irhaad baa la ydhaa waana qabla bicati nubuwa ambiyada ilaahay qaar badan bay ka dhacday masalada labaad waxa weeye almucjiza mucjisadu waxa weeye hiya amrun khaariqun lilcaada yujriihi اllaahu calaa aydi اlanbiyaa wa kaanat kullu mucjiza tatanaasabu maca axwaali haadihi اlumma mucjiso waxaa la yidhaahdaa waa arrin la yaab leh oo aan suurtagal noqon karaynin qof caadiya aan ka suurtoobaynin oo ilaahay suurtogeliyo biaydi alambiyaa gacmaha nebiyada ayuu ilaahay ku suurtogeliyaa nebi walbana zabankaa la soo dirayo xaaladda ugu xiiso badan ee dadku ay xurmeeyaan baa ilaahay mucjiso uga dhigi jiray oo nebiyullaahi muusa xilligaas waxaa haybad gaara lahaa oo dadku ay aad iyo aad u qiimayn jireen sixirka qofka ay qadarinayaan ama ay karaameynayaanna waxay ugu yeedhi jireen laqabka yaa saaxir markay nebiyulaahi muuse ku leeyahiin yaa ayuha saaxiru idcu lanaa rabbaka bima cahida cindak culimmada tafsiirku waxay leeyihiin markaa xaqiraadugama jeedaane sabankaasaa waxaa jiray laqabka la isticmaalo ee la isku sharfaba nin kastoo la karaamaynayo la haybaynayo erayga loogu yeedho ee aqoon baa la odhan jiray saaxir halka maanta ninka mutacalimka ahee tegey loo yidha loogu yeedho dictooraa marka kelmadan dictooraa la eego waa laba erabay isagu yacni iska saarantay baa la yidhaahdaa dig towraah waa caalim attawraat dik towraah dik waa kelmad cibraaniya oo israa'iliya towraana waa garanaysaana de waa diintii towraad weeyaan marka aqoonta heerka ugu sarraysa maanta waxay yidhahaan ninka ugu sarreeya waa digtoor baa la odhanayaa digtoora waa caalimu tawraat xilli baa yacni jiri jirtay qofka muslimka ah caalam loo soo aqoon doonan jiray oo dadka yurub ka yimaada ay sida muslimiintu u dirays qaataan u dirays qaadan jireen halka maanta muslimiintu ay markay tagaan yurub ay cilmiga u doontaan ay dhaqanka gaalada ay ula yimaadaan marka waxaan ka wadaa ummad kasta nebiga loo soo diro xaaladda markaa taagan ee la yaab kale wax shiiqiyabaa loo soo dhiibi jiray nebiyullaahi ciise calayhi salaatu wasalaam zamankiisii waxaa aad iyo aad u sarreeyey cilmu tibbiga cilmu tibi alabdaan ayaa aad u sarreeyey waxaana ilaahay mucjiso uga dhigay inuu an yubriya alakmaha waalabrasa wa yuxyi lmowta oo aan qof caalimu tabiibihi aanu gaadhi karaynin waxaa la yidhaahdaa taasoo kale mucjisa la yidhaah inuu dhoobo soo qaado dabadeedna uu afuufo dabadeedna ay shimbir noqoto ay duulayso inuu taabto qofkii baraska qabay qofkii aan indhaha la'aanta ku dhashay dabadeedna uu ilaahay indhihii u saaro mucjisooyin bay ahayd nebiyulaahi moxamedna calayhi salaatu wasalaam wakhtiguu ku soo beegmay wakhti aad iyo aad loogu tartamo alfasaaxa waalbalaaqa qofka aftahanimadiisa iyo fasaaxadiisa aad iyo aad u sarraysay markaasaa ilaahay wuxuu u soo dhiibay kitaabkii qur'aanka ahaa oo ugu fasaxsanaa oo xataa lagu cariyay gaalo oo dhan bal hal aayad oo kitaabkaa ilaahay ah carkeena intaa isu wada tagtaan jin iyo insigiinnuba way keeni kari waayeen hal aayad ama hal suurad bal keena baa lagu yidhi suuradda ugu gaaban qur-aanka mid la mid ah keena baa lagu yidhi way keeni kari waayeen taasoo kale waxaa la yidhaahdaa mucjisa la yidhaha ambiyaday la socotaa waxaa jira kelmadda saddexaad karaama karaamadu waxa weeyaan waa ruux aan nebi ahayn oo mu'miniinta ku dhex jira oo ilaahay caabuda oo laasima ambiyadaa ilaahay mid ka mida diintii uu keenay axad laasimay oo ku toosan shareecada alleh arrimaha ka dhaca ee la yaabka leh ayaa waxaa la yidhaahdaa karaama hadduu nebi ilaahay soo diray uu rumaysan yahay ilaahayna tabaaraka wa tacaala uu karaamo siiyo mucjis waxaa ka dhacaya arrimo la yaab leh waxaa ka mida tusaalahaad ku fahmi doontaae ninkii la odhan jiray jurayj jurayj ee naagta xuni ay sheegatay tidhi ilmaad iga dhashay intuu ilmihii yaraayoo sabiya intuu saa u gujiyey ayuu dhi man abaak yaa ku dhalay oo ninkii caabidkaah soomacada lahaa ay doonayeen inay fitneeyaan dabadeedna naagtan ay tidhi anaa fitnayn doona soomacaday marba ugu tagtaa wuu u bixi waayey markii dambena nin adhi jirahoo maxaankuha ariga ku soo xarayn jiray soomacadiisa agteeda isu dhiibtay way uraysatay dabadeedna ummaddii reer bani israa'iil waxay ku dhaqaaqeen sawmacadii sheekh xabad xabad bay u tureen isna way garaaceen war maxaa igu dilaysaan annagana waxaad noo sheeganaysaa maxaan ku idhaha caabid ilaahay u go'ay dumarkaygiina waad garcinaysaa bay ku idhaahdeen waryaan garciyee lay haystaa gabadhanaa ku sheeganaysa ka garbax bal ilmahay wadata ha la ii keeno waa loo keenay ilmuhu markaasuu dhashay intuu kelida ka gujiy buuhi mana waryaa ku dhalay markaasuu yidhi waxaa i dhalay ninka adhiga raacaa i dhalay markaasay yidhaahdeen raalli ahaw sawmacadaadiina dahab baan kaaga dhigaynaa kaaga dhisaynaa waxba ha iga dhisine dhoobad iyo dhagax ha iga samaysnaad iga sameeya taasoo kale waa karaamo maryama bintu cimraan waa garanaysaan markay jiilaal tahay waxay waxay heli jirtay raashinkii iyo midhihii guga markay guga tahayna midhihii jiilaalka nebiyullaahi zakariya waa la yaabay annaa laki haada qaalat huwa min cindi illaah ina allaha yarsuqu man yashaa'u biqayri xisaab waxaad xasuusanaysaan nebiyulaahi sulaymaan sabankiisii ninkii caabidka ahaa ee diintii nebiyulaahi sulaymaan haystay markii la isku qabsaday yaa carshigii keeni doona ee uu cifriidku yidhi ana aatiika bihi qabla an taquuma min maqaamik wa innii calayhi laqawiyun amiin waa cifriid min aljinni oo qawi ah wuxuu yidhi aniga afar saacadooda sii saddex laba saacadoodon sii socdo iyo laba saacadoodon soo socdo halkaa intaanad ka kicin ayaan keenayaa nin baa hadda markaa meesha fadhiyey oo ka mida awliyada ilaahay oo diinta nebiyullaahi sulaymaanna rabbi ku caabuda markaasuu nebi sulaymaan la hadlo wuxuu yidhi qaala aladii cindahu cilmun min alkitaab ana aatiika bihi qabla an yartadda ilayka darfuk carshigaa ninkaa cifriidkii afartaa saacadood ku maqnaan lahaa isha kor saar soo celi hoostaada iyadu taallaad arki doontaa haadi waa karaamaa la yidhaahdaa karaamaa la yidhaahdaa waxaa ka mida karaamada sayidina cumar radiallahu tacaala canhu isagoo mimbarka saaran oo salaadii jimcaha qudbadda aqriyaya ayaa ciraaq wuxuu arkay ciidan islaamahoo la dhabarjebinayo lagana tiro badan yahay markaasaa wuxuu u tilmaamay halkay ku badbaadi lahaayeen wuxuu idhi ciidanka u leexay xagga buurta yaa saariya ila aljabal yaa saariya ila aljabal ayuu ku yidhi hadalkiisii khudbadda intuu ka baxay caalamkiiba ayuu halkaa ka hogaaminaya ciidanka dagaalamaya mucjasa xataa saariyihii ciidanka wata isna wuu maqlay dhawaaqii sayidina cumar xaggii buurtuu u leexiyey buurtii bay dhabarka saareen way ku soo geli waayeen markaa gaaladii waxaa ka mida markaa mucjisooyinkaas oo mucjisooyinaa karaamooyinka aad bay u badan yihiin oo haddii iminka baabul karaamaadka awliyada ilaahay ka dhaca haddii aynu isnidhaahno muxaadaro keliya ka diyaariya iyadaa wakhti dheer qaadanaysa waana ballanqaad ilaahay uu siiyey awliyaa allahi tabaaraka wa tacaala wuxuuna ilaahay qur-aankiisa ku yidhi alaa ina awliyaaa allahi laa khawfun calayhim walaa hum yaxzanuun aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun lahum اlbushraa fi اlxayaati اddunya wa fi اlaakhira ilaahay wuxuu ugu ballan qaaday qofku hadduu toosnaado inuu ilaahay gargaar nooc walbaba siinayo gargaar nooc walbaba uu siinaya taa karaama laydhaa aad bay u badan tahay ilaa cusuurteennan dhadho bay soo gaadhaan ilaa inta qiyaamuhu dhacayo karaamadu albaab xidhan maahan albaab xidhan maaha waxaa jira haddaba mid kale oo la yidhaahdo macuuna macuuna waa gurmad waxaanay ka dhacdaa dadka saalixiinta ah ayay iyana ka dhacdaa waxaana weeyaan arrin qofka bini'aadmigiihi uu u arkayo inaanay u hirgelaynin ayuu qalbiga ku qabsanayaa markaasay u hirgelaysaa arrin hayra macquul uu arkayo ayuunbuu ilaahay macquul uga dhigaya tusaale yaroo kooban haddaynu soo qaadanno waxa weeyaan asxaab alkhaar saddexdii ninay dhagaxu ku soo dumay markay dhagixii iska qaadi kari waayeen waxay dhahaan suurtagal maaha halkan aynu ka badbaadno markay ilaahay baryeen waa tii ilaahay suurto geliya subxaanahu wa tacaala waxaa kaloo in badan in badan aa maqashaan oo dhacda zamankeennan xataa dad badan oo ilaahay ku xidhan oo khayr aynu u rajaynayno oo cudurro halisi ay ku dhacaan kansar baa ku dhacaya xanuunno kalaa ku dhacaya oo ay dhakhaatiirto dhan odhanayaan annagu wax allaali waxaannu rajo ku haynaa ma jirto aslan oo intay ilaahay baryaan tabaaraka wa tacaala ilaahay cudurkii uu ka qaadaa markaasay dhakhaatiirtii dib ugu noqdaan markaasay dhahaan cudurkani abidkaaba kuguma dhicin maxaad isticmaashay keliya ama qaarkood sadaqay isticmaaleen qaarna ilaahay bay bariyeen markaasaa shaygii khayra macquulka u ekaa buu ilaahay macquul ka dhigaa oo baahidii ay qabeen ay islahaayeen ma heli doontaan baa ilaahay gacanta u geliyaa taasna waxaa laydhahdaa macuuna ayaa laydhahdaayo dadka saalixiinta ee ilaahay ku xidhan ayuu ilaahay u suurtogeliyaa arrin iyaga ku adag agtooda waman yatawakal cala allaahi fahuwa xasbuh ina allaha baaliqu amrih qad jacala allaahu likulli shayin qadra waxaa kaloo jira masalo shanaadoo la yidhaahdo alihaana alihaana waxa weeyaan arrin ka dhacda cusaadda iyo dadka ilaahay ka soo horjeeda ee awliyada qaarkood ay sheegtaan ama nebinimada qaarkood ay sheegtaan ayaa ilaahay ku bahdelaa oo dadka markay harowsada is yidhaahdaan baa siday u rabeen si ka daran ayay xaajadu u dhacda hal tusaale haddaan ka soo qaadanno tusaalayaal badan baan heli karraaye waxaynu soo qaadanaynaa ninkii la odhan jiray musallamat alkadaab waxaa dhacday nin ummaddiisii ka mida kuwii nebinimada u rumaysnaaya ayaa ninkaasi wuu illa'aa ilbaa cawarayd markaasaa wuxuu ku yidhi nebigaygiiyo nebi ba dadka ishu ka soo dhacdo waa kan uu gacanta mariya candhuufta ku dufa ay bogsadaane anigaa nebinimaan ku aaminsanahaye bal adna ishan ii toosi waa musaylamat alkadaab ninkanna markaa nebinimu u rumaysnaa musaylamat alkadaab wuxuu sameeyey ninkiibuu soo kaxeeyey candhuuf buu ku dufay ishii labadii indhood bay israaceen labadii indhood bay bakhtiyeen waa masale xaqiiqa dhacday masalooyinka noocaasoo kale ah oo maalan nin ama awliyaau shaytaan ahoo awliyaaullaahi sheeganaya ama nebinimo sheeganaya intuu dadka is yidhaahda aad harowsatid ay si kale isugu dhigto ayaa la yidhaahdaa ihaana masale lixaad baa jirta masaladaas lixaad waxa weeye mid la yidhaahdo alistidraaj alistidraaj masaladan istidraajka la yidhaahdaa waxay weyaan tadhiiru calaa yadi man dacaa aluluuhiya aw ilwilaaya waa arrimo ka dhaca dad ilaahnimo sheegtay ama awliyanimo sheegtoon awliye ilaahay ahayna awliya shaydaan ah ayaa waxaa la yidhaahdaa arrimo ka dhacoo la yaab leh kuwaasna waxaa la yidhaahdaa istidraaj tusaale yaroo kooban haddaynu soo qaadanno ood in badan kutubta ka maqasheen qadiyadaha uu samayn doono ninkii la yidhaha dajaal lacnatullaahi calayh masaa'ilka dajaal uu samaynayo oo dhan ee dadka ku harowsanayo oo dhani waa istidraaj baa la yidhaa nebigeennuna calayhi salaatu wasalaam uu tilmaamo wuxuu yidhi ninkaasi wuxuu idiin sheegan doonaa inuu dadka cadaabayo iyo inuu janno leeyahay haddii ilaahay cimrigaaba idinku simo halka uu naarta ku sheegaya gala waa janne halkuu jannada ku sheegayana waa cadaab ummad buu u imanayaa markaasay rumaynayaan barwaaqi gelayaan ummad buu u imanayaa wayway ka gaaloobayaan abaaraa lagu sallidayaa iyo cudurro ninbuu u yeedhayaa may rumaysantay maya labuu u kala jeexayaa markaasuu labadii markuu kala jeexu soo kac odhanay markaasuu isku soo noqonaya arrimahaasoo dhani waa arrimo saxiixa oo axaadiidta rasuulku ka sii warrantay oo ninka la yidhaahdo dajaal sharru haa'ibin yuntadar balaayooyinka ugu waaweyn ee adduunyadu ay sugayso weeyaan ninkaas waxyaalaha ilaahay uu ka muujinayo arintiisa dad baa lagu kala saaraya dad baa lagu kala saarayaa oo nin mu'min isu haystay baa wuxuu odhaya bal nioo ninkan anigu iimaankayga waan ku kalsoonaaye bal wuxuu sheegayaan soo indhaindhaynayaa deedna intuu u tagu markiiba raacaya nebigeennuna uu ka sii warramay maxaa lagaga badbaadayaa adduunka meel aanu cagdhigayna ma jiro ilaa maka wa madiina wuu wada maraya marka qiso dheer weeyaanoo de dajaal iyo arrimihiisa iyo waa calaamaadta saaca oo geli mayno marka arrimaha noocaas oo kale ah ee dadka qaarkood ee maxaanku idhaha awliyaa shaytaanka ah ka suurtogala ee dadku ay la yaabaan ama ka suurtogala kuwa ilaahnimada sheeganaya sida dajaal oo kale kuwaasna waxaa la yidhaahdaa istidraaj waa sabaalayn iyo hoosaasin baa laydhaa oo dadkaa lagu kala soocaya bal qofka iimaankiisu uu adag yahay iyo qofka iimaankiisu uu maxaanku idhaha jilicsan yahay baa lagu kala saaraa waxaa kaloo masalada eh, toddobaad ah asixr sixir maxaa laydhaa waa baab dhan oo inoo soo socda laakiin sixirka iyo karaamada iyo istidraajka iyo irhaadka iyo maxay muxuu kaga duwan yahay kuwa fannigan sixirka ah dad baa khaas u leh waana cilmi la barto weeye cilmiga sixirku waa cilmi la barto laba siyoodba waa loo bartaa in la bartaana sidiisa waa xaaraan weeye cilmi sixir barashadiisu waa xaaraan wuxuuna kuula galaa waa uun kufri waan ka hadli doonnaa laba mid unbuu markaa cilmi sixirku ku yimaadaa inuu shaydaanku qofka aadmiga ah uu baraba uu macallin ugu noqdo qof iska caamaya oo caasi oo aan ilaahay xidhiidh la lahayn ayuu la itisaalayaa shaydaanku dabadeedna wuxuu barayaa kelimaad uu ugu yeedho shaydaanka dabadeedna shaytaanku waxyaalo dadku aanay samayn karayn buu u fulinaya maxaa ka mida maalan qofkii halkan jooga ayuu shaydaanku garabka gacanta ka gelinaya waa buduulayaa hawaduu marayaa haddana waa la soo dejinayaa waxaad arkaysaa qofkiioo biyo dul maraya webiga saa isooga dul maraya waxaa gacanta ku haya ibliis iyo shayaadiin ayaa hoosta kaga jira adiguse ma arkaysid innahu yaraakum huwa wa qabiiluhu min xaydu laa tarawnahum wax kalena ma rabaan wax kale ma rabaan abaaliistu waxaa keliyay rabaan inay awliyaa shaydaankan aad ku xidhanto oo aad u aaminta inuu yahay nin karaamo leh oo xagga ilaahay laga doortay waxaynu arki doonnaa markaynu baabusixirka iyo howlihiisa iyo dhibaatadiisa aynu ka warramayno dad xataa xayawaanaadka adeegsada oo wuxuu adeegsanayaa yaxaas buu adeegsanayaa yaxaaskan uu adeegsanayaa yaxaas xaqiiqo ah ma ahan waa yaxaas uu ibliis soo tashakur shaydaan baa wuxuu isu ekaysiinayaa yaxaas buu isu ekaysiinayaa dabadeedna amar buu siinayaa saaxirku wuxuu odhanayaa yaxaas yahow gabadhaas hebel baa jecel waxaan rabnaa inaad soo qaato gabadhii waa la sixrayaa qalbigeedii waxaa la jeclaysiinayaa webiga waan gubanayaa waan gubanayaa waan gubanayaa waan kululahay bay odhanaysa webigaan ku soo maydhanaya labuu adeegsaday markaa mid qalbigeeda walaac geliyoo xagga webiga ku erya iyo mid yaxaasahoo sii diyaar ah oo yaxaas bay dadku moodayaan laakiin waa mushakal uu istashkiiliyey deedna yaxaaskii oo meesha ku sugaya ayaa qaadanayao dhabarka u ridanaya deedna sidii baa loogu geynayaa ciddii rabtay dadku markaa waxay aaminayaan ninkani inuu awliye ilaahay yahay oo yaxaasyaladu u shaqeeyaan oo waraabayaashu u shaqeeyaan oo libaaxyadu u shaqeeyaan waxaanaad libaaxa moodaysaana xaqiiqatan <laughs> libaax maahan waa shaytaan waa ibliis waa jin mushakal ah isa soo tashkiiliyey oo doonaya inuu dadkan u harowsado marka sixirku waxa weeyaan waa cilmi qofku isagu daata ahaan uu u barto oo hadda haddaad internetada gashaan aad iyo aad baa loogu soo faafiyaa wax kalena ma ahane waa diin alyahuud markay diintii ilaahay ka tegeen watabacuu maa tatlu shayaaiinu calaa mulki sulaymaan taasay diin ka dhigteen dadkana waxay ugu yeedhayaan waa diintaasun meel kasta oo sunnaha nebiga iyo qowlka ilaahay ay ka baxaanna waxaa soo gelaya bidca ama sixir baa soo gala ummad haddaad aragto aad u isticmaasho sixirku waa ummad ka sii fogaatay diinteeda waa diin alyahuud weeye marka saaxirku waxyaalahanuu samaynayaa mucjisana ma ahan istidraajna istidraajna ma ahan ee waxa weeyaan waa istiqdaam ashayaaiin waxaad maqlaysaa mar walba yaa khaadim bi hada eh, maxaan ku dhahdaa alkelimaat midka ku shaqeeya kelimaadkaasow waa inaad sare kacdaad eh, shaqaysaa asaaca asaaca alcajal alcajal buu odhanayaa dhaqso waa inaad hawshaa u qabataa markuu eraya aqriyo eraya aqriyo maxaanku idhahda casaa'ima ama uu talaasim qoro ama uu macaasi sameeyo inta badanna waan ka warrami doonnaaye midkan sixiroolehay si kale sixirka uuma kaco ilaa qofkan sixiroolihii uu dembaaba mooyaane sixiroole sixirkiisu uu shaqeeyaa ma jiro ilaa an yacsiya allah tabaaraka wa tacaala saaxir walbana awoodda waxqabadkiisa waxay ku xidhan tahay qadarka uu ilaahay caasiyo saaxir walba awoodda waxqabadkiisu waxay ku xidhan tahay qadarka cisyaanka ee uu ilaahay ka galo qaarkood waxay samaynayaan khamri intay ku weysaystaan bay tukadaan qaarkood intay caana ku weysaystaan bay tukadaan qaarkood iyagoo bilaa weyseah bay tukadaan qaarkood intay kitaabka ilaahay qaadaan bay musqusha la galaan oo isku dultaagaan intay dalabaadka samaynayaan qaarkood qowlka ilaahay bay ama dhiig ama saxaro ama kaadi wax nijaasa bay ku qoraane khad uga dhigaan markuu sidaas sameeyo ee uu diinta uga baxo waan ka warrami doonaa waa mowduuc caadi ah adu waasica markaasaa loo adeegayaa oo shayaadiintu u adeegaysaa waana wacad ay wada galaan saaxirka iyo jinku qaabka ay wacadka u wada galaanna waa qaab la kala saxeexanayo oo aanu ka bixi karayn saaxirku kama bixi karo waynu ka warrami doonnaa qaabka ay u wada xidhiidhaan ee ay maxaankuraa heshiiska u wada galaan heshiisyo aad iyo aad u adag baa laga saxeexaya aakhirkana saaxirka waxaa dila uun jinka kaa ay wada shaqaysanayeen ayuunbaa aakhirka malga oo in yaroo khilaafa ma qaadaan ma qaadaan iyagu in yaroo khilaafa ma aqbalaan shayaadiintu qalad yar qofka bini aadmigu wuu qaldamayaa ma yeelay waataan kaaga sheekaynaya habeen dhexdii ahayd ninkii ay ilkahaba kasoo wada gureen qaladkii yaraa yidhi war waa kan maxaanku dhaha wankii nii kale oo kanaan idinku talagalay kaana hawshaasaan ku sii fuliyey intaasay ka aqbali waayeen wax ilka ahaayoo dhan ay ka gureen waataan kaaga warramaya marka nimankan la shaqaysta shayaadiintu waa bini'aadmiga ilaahay kuwa ugu baahida badan weeye dadkana waxay isooga dhigaan inay caalamka ay wax ka bedeli karaan oo ay dahabka yani dhagaxaanta dahab u bedeli karaan oo ay dheeman u bedeli karaan hadday awooddaa leeyihiin umaba bini'aadmiba umay baahdeen waxa ugu saaxirsanaa baa la yidhaahdaa cilmiga sixirka toddobaatankii iyo labadii nebiyullaahi muuse la tartamayey markii ay fircoon shuruudda la gelayeen waxay yidhaahdeen aan kuu howlgallo dagaalka maanta aan gallo eh haddii aan guulaysanno wax ajriye ma leenahay wax abaalguda mana siinaysaa haddii saaxirku uu dhagaxaanta dahab ka dhigi karo ama dheeman ka dhigi karo fircoon waa ka maarmi lahaayeen fircoonna kamay tuugeen maxaad ajri iyo abaalna ayagaa la tuugi lahaa markaa saaxirooluhu wuxuu qaadaba waxaa laga siiya bersantajar baa laga siiyaa marka uu boqol dollar qofka ka qaado waxaa la siinaya boqolkiiba labaatan inta kalena shayaadiintaa qaadanaysa lidaalik baa waxaad arkaysaan dadka sixirka isticmaala had iyo jeer dharkay xidhan yihiin waa dayacan yihiin guryahay ku jiraan waa dayacan yihiin ubadkoodu wuu dayacan yahay oo wax faa'iido ay ku qabaan ma jiro aan ka ahayn waxoogaa yaro rabbana istamtaca bacduna bibacdin in yar oo maxaanku idhaa biil ah bay halkaa ka raadiyaan la adeegsiga shayaadiinta laakiin shayaadiinta ku adeegsata ee iyagu waxa weeyaan kuwa la adeegsanaya weeye markay laakiin yani dalbanayaan jinka waxay odhanayaan khaadima hada albaab waa inaad dhaqsa u timaadaa caynkan iyo caynkan ayuu odhanaya markaa sixirku waxa weeyaan waa istikhdaam aljaan ishu waa wax jira waan ka warami doonnaa waa mowduuca aynu ka hadli doonno haddii ilaahay uu inoo daayo casharkee casharkeena haddii qayban kaala caawa ishu laba siyood bay ku timaadaa ishu sixirna maahan istidraajna maahan dadka qaarkood baad arkaysaa lo odhanaya war ninkaa inaga daaya ninkaasi hadduu mar qalbiga inagu qabto waa awliye ilaahay waa dhimanaynaa inaga daaya wax kale maahan waa wuxuu leeyahay awood ilaahay uu ku fitanaynayo sida ishu u dhacday iyo kayfiyadday ku timaadda iyo adiladeeda iyo waxaas oo dhan waan ka hadli doonaa in sha allahu tacaala ee qaabkay u dhacdo baan kuu sheegaya waa laba nooc inay xasad ku timaato iyo inay isticjaab ay ku timaato maxay kale yihiin marka xasadku waxa weeye qofbaa wuxuu leeyahay awoodda ilaynta oo dadku waa laba noocunoo qof wuu is-og yahay inuu inuu quma yahay wuu yaqaan qumay baa qof buu isogyahay inuu isagu quma yahay waanu adeegsadaa markuu u baahdo adeegsanaya siduu rabu markaa yeeli doona qisaska aan kuu keeni doono waxaa ka mid waxaa warinaya eh, raxmat ullaahi calayh ibnu baaz baa ka warramaya oo eh, cajaladuu leeyahy buu kaga warramaya wuxuu yidhi nin aan ku kalsoonahay baa ii yimi wuxuu iiga warramay miyigaasay ahayd wuxuu iiga warramay ninbaa wuxuu tegey reer adhi bay haystaan adhigiibuu isdul taagay adhigii dhammaantood way wada dhinteen sidii adhi yacni weera galay bay wada dhammaadeen odagii reerka lahaa baa yimi wuxuu arkay xaajadu siday tahay markaasuu yidhi ma baa idin yimi markaasuu yidhi haa wuu ka daba tegey ninkan hebel la yidhaahdaa guri buu markaa fooqa buu ku jiraa markaasuu uhi hebel intuu u yimi hee ma adiga gurigaan isku kiin daraa mise gurigaan dumiyaa <laughs> markaasuu yidhi maya guriguun dumiyo aniga haydilin ka soo bax buu yidhi gurigaan duminayaa ka'annamaa in miino lagu xidhay gurigii ayaad moodaysa in miino lagu xidhay qiso yaroo labaad haddaan kaaga <laughs> sheekeeyo waxay ka dhacday waddankeennanay ka dhacday nin lagu yaqaano inuu wax cileeyo ayaa nin kaloo aan waxba awoodu lahayn isha ayaa wuxuu doonay ninkan caa'inkaa inuu adeegsado oo uu reer ku baabbi'iyo waa xaasid kan kale xaasida ninkanna uu yaqaannaa ishiisu inay awood leedahay wuu kaxeeyey barigaasii ka dhacday waa qiso xaqiiqa ah deedna meel yaro buura ayay fuuleen markaasuu yidhi hebelow adhiga intaa la-eg ma aragtaa badnidiisa haa adhigaa ma aragtaa waxaasoo dhan hebel baa iskale wuu arki waayey markaa kii caynkaa markaasuu yidhi adugu ma halkaasaad wax ka aragtaa markuu intaa yidhibu isagii indhabeelay daqiiqadiiba isagoo indhalaa ka soo daadejiyey buurtii oo aduma halkaasaad wax ka aragtaa buu ku yidhi intaasuu ku dhintay inqalaba asixru cala asaaxiri inqalaba saxlxasadu cala alxaasid isagii bay isku laba rogtay laf ahaantiisay isku laba rogtay marka qofka xaasidka ahi wuu adeegsan kara sida uu adeegsanaya awoodda meesha ku jira waxaso dhan waan ka sheekayn doonaa insha allah midna waxa weeyaan waa qof aan xaasidnimo waxaan u gelaynay isticjaab wuu yaabaya yani wuu jeclaanayaa markaasaanu ducaynaynin isagaa iscaynaynaya mararka qaarkood qofku isagaa isla yaabaya yani inuu dadka maxaanku idhaha ka sito iyo caynkan isagabaa dabeedna dib isugu ridaya waxaan anigu arkay inan waxay isku daawanaysaa muraayad markaasay timaha feedhay timaheeduna aad bay u dheeraayeen markaasay iscajabisay sidii ay u feedhaysaa dhammaan timihii o dhan mar keliya ayuunbaa sidii wax la dhukuray <laughs> ayay dhulka galeen caanad fii nafsiha iyadii baa is-ilaysay inta isla yaabtay bay maa shaa allaahu odhan weyday oy baaraka allah odhan weyday marka qofku daatadiisa dib bay ugu soo noqon kartaa maalkiisa maalkiisa ishu way kaga dhici kartaa waxaad qur-aanka ku aragtay qaala اllahu tabaaraka wa tacaala walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allah walowlaa id dakhalta jannataka qulta maa shaa allah asbaabtii ugu badnayd ninkaasi bacda kibirkii u kibirsanaa gaalku haddana isagiibaa xoolihiisii ileeyey maalkiisa ayuu ilayn karaa xoolihiisa adhiguu ilayn karaa ubadkiisuu ilayn karaa waase goorma waa markuu ducada ilaabo asbaabta lagu xijaabo isha iyo sharkeedana waa baab inoo dambeeya marka ishu labadaa nooc bay ku timaadaa inuu xasad wado iyo inuu tacajub uu wado labadaas siyood bay ku timaadaa marka erayada aynu la kulmi doonaa ee maalan had iyo jeer laysku qaldaa waa siddeeddaa eray waxaad arki doontaa mid awliyaaa shaytaan ah oo aan diin shaqaba ku lahayn oo ilaah caasi ah oo inta uu shaydaan adeegsaday wuxuu doono burburinaya wuxuu doono maxaanku idhahdaa kuu samaynaya sixirkuna sidiisa waynu ka warrami doonaaye waxaa jira sixra takhyiil iyo sixir xaqiiqo ah yukhayalu ilayhi min sixrihim annahaa tasca waxaad arkaysaa mid sixiroole afka ka soo guraya silsilada ka soo daadinaya anugu hargeysa waxaan ku aqaanay malaa mawlidna way la garanayaae nin la odhan jiray eh, hindi beenaaleh ina beenaaleh wuxuu dooxa qarkiisuu deganaa deedna waan ah, yani riwaayad doonan jiray ah, ciyaalnimadayadii isna uu noo sheekayn jiray mid baa ka yara cadhaysiinayaa markaasaa midkaas wuxuu samayn jiray mar alaale markuu fadhiistaba xabad yaroo beedumbuu yarkii dhalaa xabad beedubuu dhalaa <laughs> markaasaanu ku orin jiray mararka qaarkoodna intuu khayriyadan yimaado maalmaha qaarkood oo bandhig buu samaynayaa ayaa wuxuu samayn jiray eh, wuxuu afkiisa ka soo guri jiray makiinado boqolaal makiinada ah buu afka saa uga soo daadinaya afka saa uga soo daadinaya waa nooc takyiila weeye waa nooc takyiila weeye mid baa jira isagu eh, tuug ahoo maalan intuu warqad soo qaado cad ayaa markuu shaydaanku adeegsanaya yimaado ayuunbuu odhanayaa idamka ilaahay lacag ku noqon waxuu noqonayaa boqol riyaal bay iska noqonaysaa boqol riyaal wax ka badan inta badan ma keeno waa markuu tuugaasi qasnadaha aan bisinka ilaahay lagu xidhin uga soo xado meel ayuu dadka dhex imanayaa idamka ilahay lacag ku noqon iska odhanaya kaas noocaas ma tukado masaajid ma soo galo habeen iyo maalin gudaafadahaasuu taagan yahay saqda dhaxo markay tahayna waxaad ku arkaysa isagoo gidaafada isagoo qaawan taagan marka waxaan arrimahan aan uga hadlaynaa waxa weeyaan si bal ufuqaynu uu waasac u noqdo oo aynaan ugu qaadan wax kasta oo arrimo la yaab la sameeya inuu yahay weli ilaahay macnaheeduna ma ahan inaan awliyada ilaahay diidannahay iyagu haddii awliyo keliya rumaysayn annagu laba awliyaan rumaysannahay awliya allaahi waa awliyaa ashayaan awliyaa allaahi iyo awliyaa ashayaan awliyaa allahi waxaa lagu yaqaanaa aladiina aamanuu wa kaanuu yattaquun qofku haddii aad aragto inuu ilaahay ku xidhan yahay oo uu toosan yahay oo mustaqiim yahay oo nebigii ilaahay wixii xaggiisa ka yimid uu dhabu haysto waa suurtagal inay mucjisaad yani karaamaat ay ka muuqdaan haddii uu yahay shaytaan shayaatiina alinsi waaljinni mid ka mid ah waxaa laga yaabaa indha sarcaad inuu dadka u dhigayo uu dadka ku yacni harowsanayo marka waxaan uga jeedaa inaynu kala fahamno caalamkan isbedelada ay keeni karaan makhluuqaadku inta nooc ay u qaybsanaayeen waxaad mooddaa wakhtigiiinu iga soo gaadhay markaa casharkeenan kan ku xiga waxaan toos u geli doonaa isha iyo howlaheeda iyo calaamadaheeda iyo siday ku timaaddo iyo waxyaalahaasaan ka sheekayn doonnaa insha allah ka warrami doonaa haddii ilaahay uu raalli ka noqdo والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته وانصر إلهي شرعة التوحيد يا ذا الجود والكرم الرفيع الشان وكذاك نسألك الثبات فإنها فتن تجي بالشيب للشبان يا رب واختم بالتقى أعمالنا حتى نساق لروضة وجنان الإنسان ساق لروضة وجنان